islaamka faqrada aad kaga jirtaan oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay jahid mushrikiina biamwaalikum anfusikum alsinatikum marka carabkiina allah barakeeyo subxaanahu watacaala iclaamkuna waxyaabaha wuxuu kamid yahay gaaladu inta badan ay adeegsadaan liyudfiu nuur allahi biafwaahihim ay u adeegsadaan ayuu maaratan uu kamid yahay marka allah idin barakeeyo masalada su-aasha awaadeer haddaan usoo noqdo waxa weeyaan dadka muslimiinta ah ad waxyaalaha ugu waaweyne waajibka maanta ku ah weli waajibaatu diina waxaa kamid a maratayna jihaadkaas in maanta loo istaago hadee difaac baana maanta ay muslimiintu ay ku jiraan oo muslimiintuna ayna khilaaf ku jirin dadka muslimiinta ah radyadooda haddii shibran taako wax ka badan iyo taaki wax ka badanba lagu soo duulo in ay dadka muslimiinti maxaa maaratayn ay isdifaacaan shay hadde waajiba weeyaan dadka muctadiinta ee adraafta kasoo dagaal kasoo galayaana hadda waa shay aan hadda dadka muslimiinta wax ka qabsoon aysan jirin waana midda nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu usoo saaray gaalada in maratay laga difaaco dalka iyo dadka iyo diintaba hadafka iyo ujeedaduna ay tahay litakuna kalimatullahi hiya alculya su-aalaha marka waxaan u malay in ilaahay uun subxaanahu watacaala uu tamsi ku riday muxuu ahaa eh, qalbigiisa mooyaane maanta gaalka horarka in lala dagaalamo waxaan mani wax diidan oo muslimiin inuusan jirin wahumaa calima bidiini bidaruura jihaadkuna eh, difaacaasina eh, jihaad la-aan adumaba istaagayo diinkuna laa yaquumu ila biljihaad waa shay iska badiyaada iyadana marka waxa weeyaan dadku naf iyo maal iyo carabba inay ka qeyb qaataan oo dalkooda iyo dadkoodaba ay difaacdaan meelaha waxa ka dhawaaqayana waxaan aada ugu naseexayn lahaa dadka ama culimada sheeganaya amase dadka kaleba sheeganaya aqoonyahanka sheeganaya in ay alla oga baqaan subxaanahu watacaala dalkooda aynasan makaninin cadow kusoo duulay taariikhduna waxbay qoraysaa taariikhduna waxbay qoraysaa marka in ay maratay aan ilaahay uga baqaan baan iyadana dadka culimada sheeganaya ee camalkan maanta islaamiga um, gelinaya ama si kasoo horjeeda cadowga aada moodid inay si dadban ama si toosanaba ula safanayaan waxa weeyaan maarata yani dadka muslimiintayna intaan ognahay jihaadku mararka cayni buu noqdaa marra wuxuu noqdaa muxuu ahaa difaaci buu noqdaa jihaadku waktiyaalo ayuu caynoobaa waktiyaalo uu caynoobaya waxaa kamid a ah qazw alcaduwi ilaa bilaadi lmuslimiin waxa weeyaan waa mararka uu caynoobaya kamid a ah imaamka muslimiintii inuu dadka uu amro waxyaala waqtiga wacayaadaya kamid a ah, ninka muslimkii safka gaalada iyo muslimiintii oo dagaalamaysa in uu uu ka qayb galo ayaa kamid a ah. maanta marka dalkii waa lagu soo duulay islaamkii baa lagu soo duulay diintii baa lagu soo duulay maxaakimtiisii baa lagu soo duulay islaamkii baa maanta martayna lagu soo duulay duulaankaasina waa muslimiinta oo dhan meesha ay adduunka ka degaan waxa weeyaan maanta dagaal baa ku socda cir iyo dhulba leh idaacaad iyo dacaayaad badan leh shuruurtaana in la buuxiya maantana waa waajib marka dadka muslimiinta waxaan ku boorin lahayn in ay difaacaan dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodaba in ay difaacaan bilaadda muslimiinta ay difaacaan cadowga horarta ay horarta ay ka difaacaan jihaadkuna maanta waxa weeyaan difaacaasi waa fardun cayn calaa kulli muslimin jazaaka allahu khayran eh, sheekh cabdullahi rabaad aan su-aal khaasi kaa weydiiyo ee eh, etoobiya saad la socota dhowaan waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ka dagaalamayaan soomaaliya iyagoo qaatay shaar loogu magac daray nabad ilaalin waxaan jecelnahay inaad wax nooga sheegto ujeeddada laga leeyahay arrintan iyo cadaawadda ee eh, soomaaliya iyo etoobiya ka dhexaysa habeer waxa weeyaan waxaan mudaaxado yar baan rabay in aan soomaalida wax badan baa laga yaabaa ama jahli baa kaga jira ama qaar kamida ah yatajaahaluun way isdiidsiinayaan oo ismaogeysiinayaan laakiin hadda qolada aada magac dhaday ee nimanka xabashida la yidhahdaa atmaacda ay ka leedahay araadi soomaal saabiqan walaaxiqan muxaadaraad badan oo horena waa kaga hadlay haddana haddii aan waxoogaa yaro atraaf aan ku toosi aan maaragtay waqtigaan saamaxayninbe waxa weeyaan adeer ninka la yidhaha korsofo waa ninka aabaha ama imberatoriyada xabashida la yidhaahdo waa ninka markaad wadanka aad geshid daaru hijratain wadanka ay gaaladu haysato nimankaasi ninkaas axmed gurey dabadiisii markii uu wadanka uu qabtay goboladii ay herar ka muxuu aha ay xukumi jirtay toddobadii sabat sabat imaaraat iraadiya waxa lagu magacaabo herar baa caasimad u ahayd goboladaasi ee islaamku uu xukumi jiray magaalada marka iyo barawi iyo waxay kamid ahaan jirtay goboladii laga xukumi jiray herar herar baa caasimad u ahayd dadka muslimiinta ah toddoba boqol oo sano ayuu calankii islaamku herar ka taagnaa goboladii uu xukumi jiray islaamku waxaa kamid ah dawla cuhmaaniya oo hoostegi jiray gobolka la yidhaahdo hadyi cadli shawa baali waxaan hadda soomaali galbeed hadda loo yaqaano herargii loo yaqaano caasimada herarki zaylaci zaylac baan ka wadaa toddobadaa imaaradood bay ahaan jireen oo laga xukumi jiray caasimaduna ay herar ahayd herar maxaa ku yiilay masaajidkii ugu weynaa culimada taarikh markay ka sheekeynayaan labada xarameyn markii laga reebo maskihii masaajid ahaan ugu weynaaba muslimiintu ay lahaayeen ayaa ku yiilay korsafo markaa markii uu soo jabiyey oo ciidamadii axmed guri baqaayaadkoodii iyo ay jabeen waxa weeyaan wuxuu soo qabtay gobollo gobolkii u dambeeyey uu qabtay waxaa kamid ahaa shawa shawa waxaa la yidhaha gobolkan ay ku taalla hadda addis ababa waxayna u magacaabeen addis ababa waxaa la odhan jiray eh, luqada oromiga fini fini baa la odhan jiray markii uu qabtay maalin jumca ayuu soo galay taariikhda saadood maqasheen dadkii oo jumcadii masaajidada ku tukanayay oo ciidamadiisii ku fasaxay dadkii waa lasoo wada qabtay kumaan kun qof baa meeshaa la isugu keenay dadka ashahaadka odhan jiray laa ilaaha ila allahu buu ruux la arkaba odha odhanayay saraakiil aada u badan oo ay badanna waa watay laa ilaaha ila allahu ruuxu markuu yidhaahdaba carabka iyo sanka iyo dhagaha iyo dakarka ayuu ka goynayay dadkii dhigbax buu meel ugu wada xayiray dadkii markii ay eh, muddo sida ay ahaayeen waa laayay waad maqasheen dadkii waa safay kursi buu kor dhigay kursigiibuu ku fuulay wuxuu yidhi wallahi buu yihi sanadkan soo socda haddii aan noolaado waxaan rabaa macnaha qasadkaygu uu yahay soomaalida meel dhowbay wax ka fiiriyaan ujeedada ka weyni ma aha dhul fog oo hadda etoobiya iyo meesha ah ee meesha laisku haystaan rabaa inaan u iftiimiyo uu dhaartay oo wuxuu yidhi wallahi lain cishtu sanad qaabila sanadkan soo socda haddii aan noolaado satamdad imberatooriyatii waxaan calanka ka taagi doonaa ku fidin doonaa imberatooriyada xabashida min nairobi wa minihima khartum wa caasimatuna taytaylay buuhi dhankanna nairobi baan calanka taagayaa dhankana khardum baan ka taagayaa caasimada aan leenahay aniga iyo awowyaday iyo ajdaadayna taytaylay wey taytaylay xabashadu waxay utaqaanaa balcad waxa weeyaan waa qarnigii aada u fog waktiga hadda aan ka sheekaynayno ninkaasi aad almuhima waa baktiyey waa tegay rag baa uga dandameeyey laakiin wax weyn oo muhiim ah waxaa qabtay imbarotiryadii melilik baa qabtay melilik markii uu qabtay buu soo waday oo caasimadii muslimiinta ee herar ayuu gacanta ku dhigay kun sideed boqol sideetan iyo sideedii ayaa herar ay gacanta u gashay imbaratoriyadda maaragtay yani xabashida waxa uu sameeyey hadda kama gaari karo oo ebel bay ahay saas saasay u dhacday waqtigeedii waktigeedii amidiyamaanadan ka hadlayaa markii uu dadkii soo galay wax alla wixii rag ahaa oo dhan buu meesha isugu keenay waad maqasheen meesha afaridoodku uu dadkii kusoo ururiyey dadkiibuu sanka iyo carabka iyo wadaashaatu yidhi ayuu ka wada guray kaasi markaa waa wada dabxiyey dadkii oo dhan toga heerar ee masaajidka marka hadda magaalada saa ugashid masaajidka waa kaasoo qabanaya dhanka buurta masaajid aada u weyn buu ahaa masaajidka hortiisii hortiisiibuu maratay inuu dadkii ku wada gawracay kursi buu kor saartay uu dhaartay oo wuxuu yidhi haddii aan noolaado sanadkan soo socda min nairobi ilaa kharduum baan ka taagayaa calanka imberaatoriyadda wasaabni kaniisati eh, kaniisati wa kaniisata aabaa'i wa ajdaadi caasimatuna caasimatii buu yihi caasimatu aabaa'i taytayley haddii aan noolaadana sanadkan soo socdana waxaan ka dhisayaa eh, eh, kaniisadii aan lahayn iyo caasimadii aan awowyaday ee taytayley melilik marka kun sideed boqol iyo sideetan iyo sideedii markay wuxuu soo diray ciidan buu soo diray soomaalidu ay baqlaha u yaqaanaan ciidankaasi herar buu kasoo dhaqaaqay ciidan aada u xoog badan buu ahaa meeshaasuu kasoo dhacay fiiq buu kasoo dhacay meesha geeldoox layidhaha buu soo maray emay buu soo maray goday oon markaa jirin oo dhul ah soo maray qallaafo oo magaalo ahayd buu soo maray beledweyne meeshaa kaga soo istaagay ciidankaasi goolo burdo ayuu yimid waxay kusoo istaageen balcad muddo ayay joogeen hal sano lagu qiyaasay waad maqasheen taariikhdu iyo raggii iyo imaamkii meesha ayay ka dagaalamay iyo waa la yaqaanaa waxaa waday nin dalyaqaan oo soomaali ah dhaqana baylha baa la yidhaha waa nin soomaali ah oo la yaqaano ayaa ciidanka dal aqoon u ahaa sanad markay joogeen oo ay ka sugayeen in uu ka daba yimaado boqorkoodii imberatoriyadii oo kaniisadiina ay meeshaas maaragteen ay uga sii dhisaan ayaa cudur furuq la yidhahda ku dhacay eh, maarata ilaahay cudur buu eh, jirkoodii kasoo bixiyey eh, malaria iyo cudurro waa ku dhaceen soomaalidu markaa meeshaasay la dagaalameen oo dagaalkii gudumada iyo masaabta ayaa la yidhaahdaa xabashida waa kii meesha laga saaray ee taariikhda aada ku maqasheen dib bay ugu laabteen laakiin ciiddii taytayley ama balcad yay horay usii qaadeen oo markay melilig saraakiishii wixii baxsaday ay u tageen waxay yidhahdeen waana naga soo daadeen ciidamadiina gurmadna waan weynay dagaalkaasina waana qabsaday laakin ciiddii taylay baan wadnaa balcad melilik waa usujuuday sujuuday ciiddii oo wuxuu yidhi mar haddaad ciiddii aad awowyadii eh, caasimadoodii aada wax ka wadaan waa aniga oo gacanta ku haya ee eh, waxba dhib ma laha ciiddaa wadamada yurub baa la geeyay waad la socotaan waa lasoo filtaraaleeyey nooc dahabi a ah baa dahab baa lagu soo lagu soo shubay meel kastaoo hadda kursigan uu mali sidanaa uu fadhiyo nin kastaoo madaxweyne ethoobiyaana fadhiyo iyadoo laba calaamadooday labada dhinac ka wada taallaa nin alla ninkii arkaana saasuu oga soo sheekeeyaa khulaasatul qowl waxaa qabtay maarata yani wax muhiimaha ah oo rag baa ka dandameeyey meliley hayla salaasa ninkii falashiga ah ee maarata yahuudiga asalka ahbaa ninkii ayaa qabtay soomaaliya iyo markii doorashadii iyo soomaaliya xornimadkeedii iyo waxa uu sameeyey iyo baarni iyo waad maqasheen meesha uu maray inuu shirki ka kacay maratay ina barnayn oo meesha uu yidhi shacab aniga maratay aan intaa yaaro kaluumaysato oo badda degan iyo dad xoolo raaca oo anigu aan maratay yani dadkayga shacabkayga adeeyan soomaaliya wax la yidhaahdo ma jiraan shirki waa kii ka kacay yahuudi iyo masar baaba marka inaga inoo codeeyey cafwan haddaan kaa dhex galo maxay tahay sababta yahuudi iyo masar ay ugu codeeyeen soomaaliya xilligaas sababkay ugu codeeyeen xornimadkii soomaaliya aad la socotaan waana kii markii reer yurub ay wax isticmaalsanayeen Eh, xabashidu ay qabqaashatay yidhaahdeen geed waxaana eh, shajara fi wasti bura eh, islaamiya ku nool baanu nahay marka waa ina lagu daro ummadaha wax isticmaalsanaya waa kii maartan gobolka wadanka soomaaliya intii ugu muhiimsanayd kii wax laga siiyey oo milili kun sideed boqol iyo sideetan iyo buu heer uu qabtay mal ninka la yidhaahdo xayle salaate ingiriisku wuxuu ku wareejiyey qaybta hore ee weyn ee soomaali galbeed ah kun sagaal boqol afartan iyo sideedii markii falastiin lagu wareejin jiray yahuuda ayaa lagu wareejiyey qeybtan ka sokaysa ee xagga receive area hadda la yidhaahdo kun sagaal boqol konton iyo afartii ayaa mar labaad ingiriiska ku wareejiyey ee hoosta soo gashay xuduudan hoosta usoo gashay isagoo welibaan ka duulay oo badda inta u jiro markii dhankan aad garow iyo meesha aad baalki mxda gaalkacyo iyo meesha aad ogtihiin luuqan yar uusoo harsan aada ogtihiin haddana intaas kuma daynine wuxuu yidhi wax dal ahoo maarata aan u ogolay soomaaliya ma jirto yahuuddu markaas way inoo codaysay waagaa taariikhdana siday qorayso oo dadka mu'arikiinta ay la socdaan yahuudda eh, reer yurubku markii ay shir qabteen eh, kun sideed boqol iyo labaiyo tobankii waxay yidhi nimankan yahuuddii adduunka way rogayaan marka way inay rogayaan haddaanu reer galbeed nahay adoo almuhima yahuudda markaasay waxay yidhaheen meel hadin dejiyo reer galbeedku waxay u bandhigeen ama uganda iyo dhulkaas bukhayraadka dega hadhowna kaga dhawaada meesha iyo sudan iyo caqabe iyo dhulkaas maaragtay ardun intii eh, aad aad sheeganayseen ama soomaaliya qabsada bay yidhahdeen eh, baxr alaxmar na waad haysataan baxr muxiit alhindina waad haysataan carabna hadhow idinkaa xukumayaan koobkii usoo gala hadhowna carab iyo wadankeeda meeshaas kaga soo duuli kartaan aad qabsataan dhulka ilaa jabuuti iyo ilaa intaas oo dhan aad isla qabsataan ahlulcilmiga yahuudda waxay yidhahdeen labada kun wixii ka dambeeya yaa labadaa dal midkii noo qabsanaynaa laakin hadda waa inaan dhulkii sharqul awsat aan wax ka helo masaariduna iyaguna waxay noogu codeeyeen inkastoo hadee ay dad islaam korkaas musamaa aan hadda markaa aanan garanayn qaabka ay ugu codeeyeen haddana waxay ahayd maadaama o iyagii etoobiya isku hayaan webigaa weyn haddii etoobiya soomaaliya ay ku darsato imberatoriya aan la kicin karin oo shacab aada u weynle iyo dal aada u weynle noqonaysaa marka darte saa darteed si siraac joogta weligeed u ahaado oon weligaasi loo farafaraynin bay ugu iyadan ugu codaysay taarikhdaasi waa taarikh dheer u baahan inaan mar laga sheekeeyo khulaasat lqowl ninka xaylatalaasaha markii soomaaliya wasaayadii la yidhi hallo aan la ictiraafo wixii daakiliga ay ku sheegeen loo ogolaaday wuxuu is yidhi intaan maaragtay yani muxuu aha dhamaatay xornimadkii lixdankii la joogo wuxuu is yidhi ka gaadhsiyi intaynan maarata dawladdii ayna yeelanin dawlad cer iyo dhulba ka dhisan buu ahaa xili salaase maalinba waa kii dagaalkii afar iyo lixdankii saddex iyo lixdankii aada maqasheen waa kii soo qaaday soomaalidu markaa laba kun oo daraawiish oo boolisa ayay markaa soomaalidu lahayd laakiin dad nool bay ahayn waxaan mayna ahayn kaarta ku dhacday gaalada lamaarata taangiyada ugu jire dad nool bay ahayn xitaa kuwooda calmaaniyiinta reeba dad nool bay ahaayeen laba kun oo wiil oo boolis oo welibana hubkay ku hubaysnaayeeni qoriga dayfalka iyo dhumbuurka iyo qori lixilal la odhan jiray iyo xakiim iyo waxoogaa masaaridu ay dadka siisay bay dagaal ciidamadii cir iyo dhulba ka dhisnaayee taangiyada iyo dabaabaadkii cir iyo dhulba watay ayay daqiiqado maaragtay maalmo gudahood dagaalkii ina guuxa iyo quraac joomi iyo mustaxiil iyo baash muxuu aha maaragtay meesha fayrfayr iyo dagaalkaad ogeyden baa ka dhacay ilaa gudaha laisugu shubay maraykanka america kasoo gaadhay waxay dhaheen dagaalkani dagaal wuxuu noqon doonaa weji kala yeeshaan shucuubta islaamiga ah ee gudaha ku nool baa kacaysa ilan ethoobia waad la socotaan waa siddeetan iyo laba qowmiyadood laba qowmiyadood saddex qowmiyadood markii laga reebo inta kale waa muslimiin dadku boqol kiiba shan iyo siddeetan waa muslim shan iyo toddoba ah, shan iyo toban ayaa masiixiyada waxa weeyaan maca dalika waxay salaasi khulaasatu lqowl waa kii dagaalkii aada ogeydeen galay isku soo ururiyo mingisi haylamarian baa qabsaday may haylmania markuu qabsaday waxaa ka horeeyay nin dhaliyaarta dhabka ayaa afgembigii hayle salaasi ku jiray oo wacelo uu soo korsaday hayle salaasi ayay ahaayeen marka waxoogaa muddo yar buu hayay markii uu hayle salaase uu dilay ee u qabtay saraakiishii dhabka waa isugu yeedho wuxuu ku yidhi ma ku farxaysaan idinkoo caasimadii awowyadiin ay maqan tahay ayaa maxaad ku farxaysaan muxuu ahaa maratay hayle salaase dilkiisa xaylosalaasana markii uu soo noqday dagaalku uu waday saraakiishtii wuxuu ku yidhi idinku caasimadii awowyadiin say tayray ay maqan tahay miyaad meesha fadhidaysaan saraakiishtii warkii ugu horreeyay ku yidhi kaasoo ah sida muwarikiintu ay qorayaan tabasana isaguna saasuu yidhi mingita hayla eh, mariam oo isaguna wecel uu soo korsaday haylosalaasi aba isagan kiisii afgambiyey markuu kii dilay etoobiya tigdhamta raggii bixiyey bay ahayn mingiti iyo eh, tadhasi iyo isna hadalkii ugu horreeyey uu ku khudbeeyey wuxuu ahaa caasimadii awooyadiin oo maqan nin eh, eh, garaada weydiin karaayo ma jiro khulaasatul qowl markii dagaalku wuxuu sii socodayba waa kii soomaaliya iyo maarata dagaalada waaweyne dhex mareen waa kii gaaladu weygeed ugu soo gurma jirtay mingisina meesha waa kii ka baxay dawladii siyaad daraan waa tii meesha ka baxday soomaaliya gaaladu khadkaad ogeyd bay u dhigeen oo hadda taariikhaan ugama sheekeyn karo mingistana maratana dawladdii waa la badbaadiyey oo iyagoo intaasoo qowmiyadood oo muslimiin iyo gaale intaaba maratana dhex waxa weeyaan hal koob oo biyaa lagama daadinin mingiste kadib waxaa yimid mille zanawi maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka eh, xukuumadda milles ay u geysatay soomaalida ninka la yidhaahdo maxaawir badan oo xagga ganacsatada iyo xagga baasaboorka soomaaliya in wadamada laga diido iyagaa u saciyey waa maqashin safiirkooda wasiirkooda khaarijiyada dhowr bilood buu caalamka uu marayay in baasaboorka soomaaliya la joojiyo waxa weeyaan maarata ganacsatadu basaboorkooda inay qaataan dadka waxbaranaya basaboorkooda inay qaataan waxa weeyaan dadkii eh, siyaasiyiinta warloorayaashii markii meel lagu shiriyo labada kaleba uu ku shiriyo hadafka marka waxaa ka daran waxaa jiray soomaaliga eh, wax la yidhahdo marka wadanka ay qabsadeen magac bay u sameeyeen waxay yidhaheen jaartarka ay ku qoreen qodobka soddon iyo sagaalaad qoladii damcda inay go-do waxa weeyaan maarata eh, baarlamaankoodu isku raaco laba meelo dhig saddex meelo dhig laba waxa weeya maratay xornimadkay helayaan intay ku seexinayaan shan sano kabacdi dadkii jabhaadkii bay midba maalin ka takhaluseen maalin ma ka takhaluseen soomaalidu markaa waxay doorteen eh, wax la yidhaahdo dawlad ay u magacaabeen oo been oo qaarsaar oo maxalli ah oo kililka ay ku magacaabeen nin eh, jabhaadkii hore ee kuwii afar iyo lixdankiina ku jiray nin siyaasi ah oo kuweydna xafiiska soomaali galbeed u joogi jiray oo cabdullahi maxmed sacdi la yidhaahdo ayaa waagaa la doortay cadnaanka saacadiniin imika reer galbeedka ayay lasoo halmaalay wuxuu islahaa waxaana run a buu ism run buu mooday oona lafna maratay yani markii hore eh, kasoo kasoo galay maratay dhankooda xisbigooda kasoo galay ninkii adoo almuhima eh, baarlamaankiisi uu fadhiisiiyey waxa weeyaan maratay waxay isku raaceen boqol kiiba boqol inay ethoobia ka go-aan warqadihii iyo wixii buu uruursaday safaaradihii meelaha adsaba ku tilay buu maray malizanaa zanaawi ugu tegay wuxuu yidhi niyahow waa ka anagu sidanaa wadnaa baarlamaanka in la ii fadhiisiiyo in dee xornimadkii nabad siiya ayaan rabnaa baarlamaanka anigina waa kan wuxuu yidhi cabdullaahi anigu ii sheekeeyey mar dhaweyd buu dhintay eh, mar eh, buu ii sheekeeyey wuxuu igu yidhi cabdullaahiw ninka la yidhaahdo markaan kaa idhi warqadihii iyo aniguna aan markaaba dee isle dawladdii baa kuusoo carfaysa ayuu intuu miiskii lagu eh, kor u qaaday buu yidhi oo miiskii lugaha saaray sidii nin cas kursigii intuu ku fadhiistay iyo miiskii lugaha saartay buu yidhi waa igu qoslay buu yidhi wuxuu yidhi bu yidhi cabdullahi waxaan ku moodayay nin diblomaasi oo siyaasiya oo weliba nin weyna ah ayaan ku moodayay mataqaanaa buu yidhi labadii bacood ee ciidda ku jirtay labadan bacood mataqaanaa waxa ay yihiin mayaan idhi bu yidhi balaqari bu yidhi waxaa ku qoran bu yidhi maratay ingli af baa ku qoran xabashin baa ku qoran yahay waxa weeyaan caasimada ethiopia ethiopia taytayley maratay balcad waxa weyan maratay maxaa iska wadaaba ayuu wuxuu yidhi anna caasimadaydii meeshaasay jirtaa sidaan ku gaari lahaana waa u socdaa adiguna ardaagayga iyo gurigayga dhexdiisii baad ileedahay bui martani hores waxba garan maysid oroo bax buy ui cabdullahi wuxuu yidhi ama madaxa gacmaha haystaan kasoo tegay isku soo ururi isla maktigaas oo aan ka fogeyn afar iyo sagaashankii shan sagaashankii maxkamad saarin eh, haylemariam oo dibadda jira ayay eh, tigreegu maxkamad saareen joornaalkiisii waa laidiin keeni karaa waa yaallaa waxa weeya markaa dibaddaha joognay markaas eh, dil bay ku xukumeen waxaa qabtay shir jaraa'id waxaa qabtay mingisa haylemariam africa baa jooga waad la socotaan wuxuu yidhi wayaana caqli xumadii iyo wixii aan ku ogaa waa dixiri wayaanaha waa waxaa dixiriga ah, ama geedaha gale ee xarka la yidhahdo wuxuu yidhi wayaana caqli xumadii aan ku ogaabay weli dabada hayaan wuxuu yidhi cadowgoodii baan lugaha dhulka ugu dhuftay caasimadii awowyadood oo taytayley baa usoo carfaysa intuu anigu mashquulsan yahay bas kama soo qaadanin lacag iyo guri toona sarwaal iyo boorso yar baan kasoo soo qaatay caasimadii awowyadii baaba intan u jirtay maarata mutago hadda marka eh, waa maxay eh, wax dhabta ah ee ay doonayso etoobiya inkastoo shaarka ay bedelatay ehm, kow iyo tobankii siteembar ayaa amerikaanku waxay soo direen wafdi mukhaabaraada oo f b d iyo baashan maarata muxuu aha sideed iyo marka cabdilqaasim waftigiisi way ku aadaneyd ninkii joogay waa joogay soomaaliya dugsi iyo masaajid aynan gelin iyo madrase aynsan gelin ma aynan jirin shimbiraalo cabdillah yuusuf ugu sheegay ilaa raas gamboni bay tageen waxa weeyaan iclaan bay bixiyeen oo waxay yidhaahdeen b b sidaa eh, waraysigaa sii daysay waxay yidhaahdeen soomaaliya kama jiro eh, alqaacida kama jirto waxaa wareystay b b c da odayaashooda mid kamid ah wuxuu wareystay mali zanawi wakti galaba waad maqlayseen baan umalinaya wuxuu yidhi mali zanawi ow dawladdii caalamka ugu weyneed oo adu aad ku galaan gasho oo had iyo jeer aad tidhaahdeed argagixisaan la dagaalamaya waxay soo sheegeen soomaaliya argaxisan inay jirin soo ma aha un inaad lacag ku heshid oo arrintaa ayna waxba ka jirin waa ku qoslay markaasa wuxuu yidhi wakti galada soomaaliya wada dhegeysanayeen annagu waa ognahay buu yihi soomaaliya inaysan ka jirin argagixiso alqaacida maanta laakiin mukhaabaraadkanagu waxay noo soo sheegeen min raas gamboni ilaa raas casayr ilaa maartayna soomaaliya wiicaddo waxayno intaasoo masaajid intaasoo dugsi oo qur-aana intaasoo jaamacada intaasoo iskuol oo diinta lagu barto oo calaamooyinkii daalibaan iyo alqaacida ay kasoo baxayaan lagu barto ayaa mukhaabaraadkanagu noo soo gudbiyeen inta dugsi qur-aana uu soomaaliya ka jirana nabadgelyada etoobiya nabad ma aha nabadgelyada etoobiya intaysan nabad ahaynba meel inaan ugu tagna meel kasta oo dugsi aad kashin ugu tagnana waajib ay nagu tahay warwarkaama maqlaysan samaydaan maqlayn taasaa soo tag ninka la yidhaha dani armoy ayaa markii meesha laga qaaday oo markaas shirkii ambagaantii meesha lagu hayo weli soomaalida durbaanka loo garaacayo ayaa wuxuu tegay america meel jaamacadoo ku taalla ayuu wuxuu ka qabtay eh, muxaadara su-aal baa la weydiiyey waxaa layidhi idinkii etoobiya waakaada shir baad u haysaan soomaalide maxaa laakiin hadafkiinu uu yahay ujeedada soomaaliya keliyaedin muxuu yahay annaga iyo etoobiya afartan sano iyo ka badan buu yidhi oo aan meesha xukunka hayay waxaa go-aan naga ah buui annaga reer kenya iyo etoobiya haddaan soomaaliya inaysan agidkeed ka dhalanin dawlad soomaaliyeed oo macamale warwarkaa waa la maqlayay macnaheedu waxa weeyaan tiibaana maanta ay maaragtay kenyan ay ku socoto maaragtay shaatiga loogu soo geliyey ethoobiana daytayle iyo balcad ayay maarata ay ku socotaa eh, hadde waktigaanan ka gaadhaynin waxa weeyaan soomaaliya ee ninkiisa u ogna ha u ogaado ninkii aan u ogaanin ha u ogaado waxaa intaasoo dhafiid eh, nin waxaa jira maarata yani xoghayeynta u ahaa afhayeenka ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa wuxuu ka hadlay waagii la qarxiyey la laayay culimadii walaalaha tabliiq waxaa la yidhi hay-adahan xuquuqu insaanka sheegta ayaa waxay yidhahdeen nimankaasi waa niman qunqunyasocdo masaakiina ah, maxaa loo laayay ninkaasay waraysteen anagu khasiska ma ahayna bu yidhi hay-addii baa ka hadashay waad maqasheen baalahan maarten xuquuq insaanka uga hadla iyadoo qoraalana waan haynaa waxay yidheen ethoobiya waxay u gashay laba mixwar midna way tariyeen ba ujeedadu ahayd labada mixwar ay u galeen wuxuu ahaa inay maxaakimtii quwadoodii jabiyaan qodobna wuxuu ahaa baraarugan islaamiga iyo iftiinkan islaamiga ee baxaya in ay cagta saaraan waxay ka iska dhex arkeen bay yidhaahdeen weli iftiinkii islaamka in ay qoladan tabliiqu meeshooda ku wadaan waa hay-ad gaala waxa waxaa odhanaysa saas darteed bay gacantaasi ugu dhacday bay yidhahdeen maadaama ay iska arkeen hadafka ay ay wateeni waa in ay eh, damiyaan nuurka islaamka weli kiiba meeshan kasii ifaya ayay arkeen marka waxa weeyaan sheekh meeshu oo inta orgi uu ka weyn meesha looma socdo wadaadka uhaysto inuu maratayna dal lagu qabanayo wadaadka loo uhaysta in maratay yani wax loo tarayo wadaadka uhaysta anigu kuma jiro hadda lahow wadaadka maratay yani maanta did noqonayo dadka shacabka ee maaratan iyo ninka mustaqbal inuu dalka iyo dadkaba ka noqdo rabow waxaad ogaataa isticmaarkani waa isticmaar jadiida waa isticmaar qadiima meesha loo socdaana waa balcad iyo xamar iyo muqdisho ciidamada ethoobiya markay soo galeen dalka laba dariiq bay kasoo galeen mid kii baydhabuu ahaa midna kii muxuu ahaa gobolada dhexe gobolada dhexe markay kasoo galeen markii la yidhi balcad geediyeed wataa sida ay taariikhdu qoraysa raggii shuhuudu cayaanna ay sheegayaan baabuurtii ba iska daadiyeeno meeshaasi gurguurad iyo sujuud kasoo bilaabeen caasimadii awoyadann eh, eh, ayaanu kusoo baxnay baabuurtii o dhan way iska soo daadiyeen ciidankii xamar kasoo galay markii ay qabteen xamar waxa weeyaan qoryahoodii shubka waxay ugeliyeen baddii ilaa bad aan baa haysa nimanka waad la socotaan macnaha saas qorigii intay badda ugeliyeen bay kor u taaganay oo shumiyeen macnaha xoog baan ku qabsanay ma aanan ku qabsanin maarata muxuu ahaa barye iyo fulaantoona ma aanan ku qabsanin isla markiiba airportkii maarata haadacadday waxay ka sureen calankoodii isla markiiba tiyaatar meeshii tiyaatarkii meeshii la ohan jiray tarbuunkiibay maarata ka khudbeeyeen calankoodiina ay ka sudheen isla markaas saraakiishoodii waxay isku sawireen qolkii cali samatar meeshii ethoobiya lagaga soo duulay saraakiishoodii isla hal habeen markay joogeenba waxay dowladii cadalayis ku khasbeen oo yidhaahdeen ma joogayna annagoo laba habeen kuma hoyanayna xamar annagoon caasimadii awooyadan aan soo arag meeshaasa marka laga qaadayo maas iyaga la geeyey markii ay balcad u jiraan tuulada ka sokaysa magaca leh ayay baabuurta iska daadiyeen rag badan oo siyaasiyiin oo la socdayna maarata warka laga soo xigto waad la socotaan hadafku marka oohinta orgu ka weyn waxaan leeyahay war ninkii muslimahow war ninkii islaamahow war ninkii dal iyo dad iyo diin ay danqayso waxa weeyaan maanta mujaahidiintaasna gacan siiya in lam takun maca almujaahidiina falaa takun calayhim haddaadan eh, garab siinayn odan gacan siinayn dadka muslimiinta ee gaalada difaacaya ee diinta difaacaya ee kitaabka ilaahay koryeelaya ee dadka mustadcafiinta iyo masaakiinta u gargaaraya ee maanta gaalka kaadiga ee duulaanka ah, waxaad la socotaan nimankan hadda kenyaadkii welibana xog khaasa aan ka hayna waxa weeyaan shidaalka iyo dhulkan ku jira iyo macaarifta waxaana waxba kama jiraan hadaf baa maarata wadankii uu ka jira xaggana waa laga soo goynaya xaggana waa laga soo goynaya war waxaan leeyahay ninkii ay dareen ku jiro waxa weeyaan maanta dadka muslimiinta gacantii haddaadan siinaynin afkaagii adinkaagaba kaayayso ayaan adeer odhan lahaa jazakum allah khayra